kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal idilkiinba meel weli joogtaan si walbadna maqlaysaan waxad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh ku aaseysan tahay lixiyo bisha novembar sanada laba kun qodobada barnamij kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah maamulka yahuuda oo diiday qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee meel mariyeen oo ku aadanaa xabad joojin laga dhaqangeliya khaza si loo gargaaro dadka rayidka ah khasaaruhuna u yaraado wararkii ugu dambeeyey arrimaha ayaan soo qaadan doonaa xilli israa'il ay weeraro horle ku qaaday isbitaalka al-shifa oo ah ugu weyn ee khaza ku yaala oo dad rayida lagu dabiibay waxaad kaloo maqli doontaan dibadbaxyo ka dhacay qeybo kamid ah xarumaha muhiimka ah ee dowladda mareykanku ay ku leedahay washington dadku waxay dalbanayaan in xabajoojin la dhaqangeliyo si xasuuqa dadka rayidka ah ee falastiin loo joojiyo waxaad kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka isbaanishka oo lagu wada mar kale inuu xafiiska soo noqdo kadib heshiis ay wadagaareen xubnaha xisbiyada wadankaasi sbain waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan milatariga myanmar oo markii ugu horreysay qirtay inay jab kala kulmeen ciidamo maleeshiyada oo ka dagaalamaya qeybo badan oo ka mid ah waddankaasi myanmar qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ha ah, warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaanee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k nn قلبك xowle maogtahay cagalama dhex joojiwadiisuu jirfaday badda jawle maogtahay cagalama dhex jooji dad jabadoo cadowga dadka waan soo cadowgaa darling Kedar, Aku darling Kedar, Enda sova çilar, Kalbe kaçan çilar. Aku darling Kedar, Aku darling Kedar, Aku darling Kedar, Aku darling ورشدا عندك هو وشدا قلبي صار في الجيران

jooghaysannadaawdu nimansidii u soo marin tahay lamaadakuude nebi xadar jidkuu maray adunkaasi ulahayd ayaad jirisleede nolosha jirayo ceelku duljoogsaday mala jobogsan maydidesha jirayo ceelku duljoogsaday mala jobogsan maydide kudaalin jeegaal indhasoo ma jiidaan qalbi kaa janjeera iyo erar kale ka midaystaanu ku luqeynaya allah raxmade fanaanka maxamed axmed kuluf waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyna intaasoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho xeebaha ku bilaabnay maxkamadda gobolka banaadir ayaa u fariisatay dhageysiga kiis dacwadeed loo haysto mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabtay hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xubnaha eedeysan laguna eedeeyay inay luunsadeen lacaga malaayiin doolara waxaa kamid ah maxamed aadan kofi oo agaasimo kasoo noqday hay-addan sidaasoo kale cabdul iyo sidoo kale agaasimihii waaxda bariga canshuuraha ee marka wasaaradda maaliyadda muxidiin saabey iyo xubno kale ugu horeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa markaa aqriyay eedaha loo haysto gudoomiyihii ama agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan kofi eedda koobaad ee eedeysanaha koobaad maxamed aadan jamcaale kuufi waxaa xafiiska heerlaaliyaha guud ee qaranku ku eedaynayaa qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka labayo tobanaad afartan lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konteeshanaad ee sharci lambar toddobayo toban soona baxay shan iyo labaatankii bishii labayo tobanaad laba kun sagaaliyo toban sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah luusasho iyo ku-takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xereynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo oo ah kan ka soo xeran jiray adeega fiisa kordhinta dalkujooga iyo adeega bixinta basaboorka ee uu sargaalkaas idman sargaalka idman ka ahaa hantida oo xeraynteeda oo mas-uulka ka ahaa oo uu nuubsaday waxay gaaraysaa shan milyan boqol konton iyo shan kun sideed iyo toban dollar dhibic afartan iyo afar senti asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde taariikhda dembigu dhacay waa sideedii maarso laba labakunsideeditobankii ilaa kow iyo soddonki bishii tobanaad labakunsadexlabakunlabaataniyo kow eedda lagu soo eedeeyey maxamed cali jimcaali koofi oo ah qodobka laba boqol afartaniyo kow oo lala aqriyo toddobaataniyo kow iyo qodobada labaiyo tobanaad afartan lixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka kontonishanaad ee sharciga sharciga maalinta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uunan gelin eeddaas eedda labaad ee eedaysanaha koowaad maxamed aan jimcaali koofi waxaa lagu eedeynayaa qodobka iyo labo fakhridiisa koowaad iyo fakhridii saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay isla markaasna uu dib u dhigay warbixin dembi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagi waayey hay-adaha ay khusayso xogta faldhimbiyeedka ku saabsan musuqa iyo wax isdabamarinta ka dhex socday hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu e, ka soo warbixiyo una soo gudbiyo taas oo ka ahaa agaasimo guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacwa sideedii maarso laba kun sideed tobankii ilaa sodon kow bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatanka eedda loo soo jeediyey maxamed aan jamcaal koofi eedda labaad ah ee ku xusan qodobka laba boqol siddeetan iyo labo faqradiisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldimbeedkaas eedda saddexaad ee eedaysana maxamed aan jimcaali koofi waxaa xafiiska halaalyaha guud ku soo eedeeyey qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar kow soo baxa kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban sharciga ka hortaga iyo laadhaqida maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxu uu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey haystay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu lunsaday kana xaday eh, musuq maasuqayna kana musuq maasuqa dakhliga dowladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku-joogga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayuu ahaa oo markaa akhrinaya eedaha loo haysto marka agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan koofi dhinaca kalena waxaa jira xubno kale oo kamid yahay cabdul oo isagu laftarkiisa soo noqday eh, agaasimaha hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo sidaasoo kale agaasimihii waaxda canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muxidiin saabi iyana waa kuwan eedaha loo haysto uu mar kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamed cabduqaadir cilmi cali cabdul ina xabiibo cali xasan dhashay labayotobankii bishii labayotobanaad kun sagaalboqolsideetan iyo ku dhasha kenya ahna ahaana agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqano ah eedda koobaad ee eedaysanaha labaad eedaysane cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranku ku eedeynaya qodobka laba afartan xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo koowaad oo ah ka qayb qaadasho dembi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labayo tobanaad afartiyo lixaad fikradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar e, toddobayo toban ee sharciga maaraynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca u kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed oo uu mas-uul e, oo ilaalinteeda iyo xerenteeda mas-uul uga ahaa dowladda federaalk soomaaliya dakhligaas oo ah kan kasoo soo xero jiray adeega fiisa kordhinta dalkujooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman uga ahaa hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan milyan eh, iyo dolar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa kowiyo soddonki bishii tobanaad laba kun kowiyo labaatanka ilaa soddonki bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda loo haysto eedaysane cabduqaadir cilmi cali oo ku xusan qodobka oo lala akhriyo qodobka toddobaatan koowaad iyo qodobada labaiyo tobanaad afartan afartanlixaad fikradiisa koowaad iyo qodobka konteeshanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabo eeddaas in uuna gelin eedda labaad ee eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa lagu eedaynayaa qodobka fakhridiisa koobaad iyo fakhridiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula ulakaca ah ugu kacay isla markaana dib u dhigay warbixin dembi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagi waayay hay-adaha ay khusayso xogta faldembiyeedka ku xusaabsan musuqa iyo waxisdabamarinta ka dhex socotay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu ka soo warbixiyo amba la soo wadaago hay-adaha ku shaqada leh kaasoo ka dhex socotay Eh, hay-adda oo mas-uulka ka ahaa ama uu ka ah agaasimaha guud ee ahayd hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhac waa kooiyo soddonka bishii tobanaad ilaa soddonka bishii lixaad eedda labaad ee eedaysanaha labaad ee ku xusan qodobka fakradiisa koowaad iyo fakradiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysanaha suga jawaabay faldimbiyeedkaas in uuna gelin eedda saddexaad ee eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa lagu eedaynaya qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar kow soo baxa kooiyo labaatankii bishii labaad laba kun lixiyo toban sharciga ka hortaga laagdhaqida iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka aqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay dembihood mid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay amba xawilay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu ka lunsaday mid lacagtaasoo ah mid uu lunsaday kana xaday dakhliga dowladda uga soo xeroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee sargaalka idman uu ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qariyo faldimbiyeedka kale ee ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiskaas waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacay waa kowii soddonka bishii tobanaad laba kun kowiyo labaatanka ilaa soddonka bishii lixaad laba kun saddex laba xasan jurur saabey ina aamine axmed baseeye dhashay labaatankii bishii afaraad kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii ku dhashay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe degan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ahaana agaasimihii hore ee waxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya haddana maqan eedda koowaad ee eedeysanaha tobanaad muxudiin xasan jurus waa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan eedda ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada afaraad iyo shanaad ee sharci lamber ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xowlo dadweyne luunsasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu xaraynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalkujoogga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan dolar asigoo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha adcaddi ee magaalada muqdisho taariikhdu waa siddeedii maarso laba kun siddeed tobankii ilaa labaatankii abril laba kun saddex labaatanka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saal cali maxamuud ayuu ahaa oo akhrinaya eedaha loo haysto xubno mas-uuliyiin ah oo soo qabtay shaqooyin muhiim ah iyo mas-uuliyado ku aadan laanta socdaalka iyo jinsiyadda iyo sidoo kale wasaaradda maaliyaddaba intaa kadib fadhiga maxkamadda ayuu soo xiray dood dheer kadib iyadoo markaa uu sheegay in maxkamaddu ay go-aan ka gaari doonto xubnahan maqanayaasha ah ee ku eedeysan musuq maasuqa iyo luunsashada hantida dowladda ee malaayiinta doolar ah weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan kenn waad nagala socotaan dhegeystayaal ulmadu ka dhigriye cawiya subahu weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenina waad socotaan dhegeystayaal markan hadii aynu eegnana arimaha ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo xaaladda falastiin iyo khaza waxaa laleeyahay maamulka yuhuudda mar kale waxa ay cadaadis ku hayaan iyo weerarba marka la eego isbitaalka al-shifa oo xisbitaalka ugu weyn ee khaza ku yaala ma jiro qof loo ogolyahay inuu ka baxo eh, markaa magaalada eh, haza isbitaalka ku yaala ee al-shifa iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq la sameyn karo iyadoo oo maalinkii labaad ay ciidamada yuhuuddu wadaan waxyaabo ay ku sheegeen howlgal baaritaan oo ay ka sameynayaan gudaha isbitaalka al-shifa ee ku yaala haza waxaa sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas ay beeniyeen sheegashada ciidamada yuhuudda ee ku aadan inay isbitaalka kasoo saareen al-shifa hub ay sheegeen inay ku keydsadeen dagaalyahanada ururka xamaas ee dagaal kala soo horjeeda ciidamada yahuudda afyan u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas waxa uu sheegay inay waxba kama jiraan tahay inay hub kasoo saareen gudaha isbitaalka uuna sheegay in isbitaalka xamaas ayna shaqo ku lahayn marka la eegana loogu adeegi jiray dadka rayidka ah iyo dadka xanuunsanaya ee da-da ah mana jirin hub markaa ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas ay ku diyaarsadeen amaba ay ku qarsadeen isbitaalka al-shifa oo ah mid ka mid a ah isbitaalada ugu weyn ghaza Eh, dhinaca kalena madaxa siyaasada arrimaha dibadda ee midooda yurub waxaa ugu yeeray dhinacyada in ay markaa diirada saaraan eh, sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah noloshooda khatarta jirtana eh, markaa ay sii kordhaysaa wax looga qaban lahaa wuxuu sheegay joseph borrel in muhiim ay tahay in si deg dega ah xabajoojin loo gaaro sidaasoo kalena dadka rayidka ah ee birmageydada ah aan la dilin wuxuu tilmaamay in waxaa ka socda khaza haatan ay yihiin wax argagax leh marka la eegana hay-adaha xuquulisaanku ay walaac ka muujinayaan ee dhibaatada jirta iyo xasuuqa lagu haya dadka rayidka ah waxaa kaloo jirta in ciidamada yuhuuddu ay diideen markaa qaraar xabad joojina oo ay meel mariyeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday toddobadii bishii oktoobar ee dhaaftay dagaalka dagaalyahanada ururka xamaas iyo sidoo kale ciidamada yahuuda markaa oo weerar lama filaan ah ay dagaalyahanada ururka xamaas ku qaadeen qeybo kamid ah markaa dhulka ay xooga ku haysato yuhuudda iyo gudaha israa'iilba wixii xilligaa ka dambeeyena waxaa markaa jiray dadaalo isku dayayey oo dhowr mar xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey isku dayeen in qaraar xabajoojina lasoo saaro walow dhowr mar codka diidmada qayaxan uu ku diiday mareykanka oo isagu leh codka diidmada qayaxan ee vito bowerka loo yaqaano waxaa markaa jirta in markan ay isku dayaan xubnuhu inay kulan yeeshaan dhowr mar oo ay kulan yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay kuma aysan guuleysan inay soo saaraan qaraar xabajoojina ugu dambeyn saacadihii lasoo dhaafay ayay qaraar joojina soo saareen walow haatan afayeen u hadlay ciidamada yuhuudda iyo xukuumaddaba uu sheegay marnaba inaysan markaa xilligan qorshaha ugu jirin in israel ay joojiso xabadda iyo sidoo kale waxay ugu dartay ugu magacdartay howlgalka ka dhanka ah xamaas ee khaze ka socda waxaana sii korreeya khasaaraha gaaraya dadka rayidka ah marka la eega haatan xaaladda jirta waxaa laleeyahay waxaa xaalad khatar ku sugan sidoo kale kumanaan kun oo kamid ah haweenka falastiiniyiinta ee ku nool ghaza ee urka leh kuwa oo aan heli karin haatan meelo markaa iyo goobo caafimaad oo ay markaa ka heli karaan adeegyada iyo daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin waxaa aada u yar adeegyada caafimaad ee laga heli karo ghaza gaar ahaan isbitaalka al-hilaal loo yaqaano ee khaza ku yaala iyadoo dadku ay u baahan yihiin inay helaan si ay kaga baxaan marinka rafax ay u gaaraan meelo markaa nabdoon oo isbitaalaha oo dadka haweenka ah ee urka leh ay ka heli karaan daryeel caafimaad cabsi badan ayaynu qabnaa waxaa ka dhacaya qeybo badan oo khaza ka mid a ah, maahan waxna farxad gelinaya daryeelka iyo adeegyada caafimaad aad buu u yaryahay waxaynu la-nahay adeegyadii korontada iyo sidaas oo kale waxyaabihii kale ee agabyada caafimaad walaacayaynu muujinaynaa ayuu warbaahinta aljaziira u sheegay doctor ashraf maxamuud al bashiti oo warbaahinta al aljaziira la hadlay waxaa sidoo kale eh, lagu qiyaasay eh, marka la eego haweenka wajahaya haatan khatarta eh, la xiriirta inay u baahan yihiin markaa goobo caafimaad oo ay markaa ku dhalaan konton kun ayaa lagu qiyaasay tirada haweenka falastiiniyiinta ee u baahan daryeel caafimaad oo deg deg ah iyadoo oo markaasi marka la eegana walaaca ugu badan uu yahay in xitaa aysanba heli karin isbitaallo adeegyadu u dhammaystiran yihiin oo haweenkani ay ku dhali karaan kana heli karaan daryeel caafimaad dhinaca kalena ruushku waxa uu ugu yeeray xubnaha israel inay si deg deg ah u joojiyaan xabadda khazana laga daayo duqeymaha iyo dhiigga ku daadanaya marka la eego muddo ka badan afartan maalmood wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in xukuumadda moscow ay si adag u cambaaranayso weerarada argagixiso ee xasuuqa ciidamada yahuuddu ay ka wadaan marka la eego khaza wuxuu shaaca ka qaaday in nooc walba oo weerar ah oo lagu argagaxgelinayo dadka rayidka ah ee waxba galabsan ay u aqoonsan yihiin weerar argagixiso sidoo kalena ay markaa burinayaan sharciyada caalamiga ah ee bani-aadanimada iyo ilaalinta xuquuqda bani sida ay qortay wakaaladda wararka ee taas loo yaqaano master lavrof ayaa shaaca ka qaaday in sidoo kale ruushku ay aada uga walacsan yihiin waxaa ka socdaa daanta galbeed ee falastiin iyo khazaba oo dad rayad oo aan waxba galabsan ay ku direen ciidamada yuhuudda waxaa sidoo kale jira in weli ay adag tahay marka la eego xaaladda ka taagan isbitaalka al-shifa oo ciidamada yuhuuddu ay maalinkii labaad weerar ku qaadeen sidaasoo kalena dhibaato xoog leh ay wajahayaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta dhinaca kalena xubnaha mucaaridka ee israel waxay ugu yeereen ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu inuu markaa xafiiska iska casilo kadib markii ku eedeen inuu ka fashilmay ama ku fashilmay eh, qaabka uu kaga jawaabay weeraradii xamaas ay ku qaadeen gudaha yahuuda toddobadii bishii oktoobar hogaamiyaha xisbiga mucaaradka yahuuda yar laabit ayaa ugu yeeray benyamin netanyahu ra-isul wasaaraha yahuudda inuu xafiiska baneeyo shaqadan iska casilo maadaama uu sheegay inuu ku fashilmay marka la eego sida uu u wajahay iyo jawaabtii ay ka bixiyeen milatariga yahuuddu weerarkii dagaalyahanada ururka xamaas ay ku qaadeen markaasi gudaha israel master laabid wuxuu sidoo kale baarlamaanka ugu yeeray inay kalsoonida kala noqdaan benyamin netanyahu ra wasaaraha yahuuda oo uu sheegay inuu ku fashilmay shaqadii loo egmaday ee xukuumadda laga rabay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo dowlad wadaag ah ra-iisul cusubna xukuumaddu ay hesho maadaama uu tilmaamay in netanyahu uu wax ka qaban waayey arrimihii loo igmaday netanyahu waa inuu si deg dega isku casilaa isbeddel aynu u baahan ma qaban karo mana sii joogi karo xafiiska netanyahu shaqada baaxadda le ee hortaalana waxba kama galo ayuu u sheegay warbaahinta masteryer laabit hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee yahuuda waxaa jira guux ku aadan in xubno badan oo ku jira eh, xukuumadda iyo qaar ka mid a ah xubnaha mucaaradkuba ay saluugsan yihiin sidaa ay israael kaga jawaabtay weeraradii eh, lagu qaaday eh, gudaha israael iyo khasaarihii kasoo gaarayba waxaana jirta in israael ay la kulantay fadeexo iyo kabax ku aadan in ciidamadoodu ay jabeen sirdoonkooduna ay markaa la kulmeen dhaleeceen ku aadan inay xitaa ogaan waayeen xogaha dagaalyahanada ururka xamaas iyo in weerarkan ay in muddo qorsheynayeen ma ogolaan karno in olole iyo kambeen lagu galo markaasi dhiigga israa'iiliyiinta waa in marka uu banneeyaa xafiiska netanyahu ayuu hadalkiisa raaciyey laabits oo ah hogaamiyaha xubnaha mucaaridka ee yuhuudda guux badan ayaa ka dhex jira marka la eego xisbiyada qaar ee mucaaridka yuhuudda qaarkood oo aan la sida ciidamada yuhuuddu kaga falceliyeen weerarka iyo sida xukuumadda netanyahu u wajahday marka la eego xaaladda ka taagan khaza iyo sidoo kale dagaalka u dhexeeya xamaas iyo falastiiniyiintaba waa xamaas iyo sidoo kale yuhuudde iyadoo markaa ay jirto eh, walaaca ku aadan weli in laga cabsi qabo khasaaraha dadka rayidka gaaraya inuu sii kordhi karo iyadoo koob iyo toban kun iyo boqolaal kale oo falastiiniyiina ay ku dhinteen duqeymaha iyo weerarada ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan ghaza dhinaca kalena booliiska mareykanka ayaa isticmaalaya gaaska dadka ilmeysiiya xilli kumanaan kun ay eh, isugu soo baxeen eh, magaalada washington markaasi dalka mareykanka waxay dalbanayaan xabajoojin deg deg ah in la sameeyo si loo joojiyo dhiiga daadanaya ee falastiiniyiinta meelaha ay ka sameeyeen dibadbaxyada waxaa ka mid a ah cabitol halka loo yaqaano oo ah goobaha ugu muhiimsan ay ku yaalaan xarumaha dowladda mareykanka ee washington iyadoo ay ugu baaqeen markaa xukuumadda joe biden inay israel ku cadaadiso xabajoojin inay sameyso si loo joojiyo dhiiga daadanaya ee dhibaatada gaaraysa dadka rayidka waxay soo qaateen boorar ay ku qoran yihiin dooni mayno dhiig daata sidoo kale dadka falastiiniyiintu waa inay markaa helaan xorriyad iyo nololba xabaddana la joojiyo hal la joojiyo dhiigga daadanaya waa in xabaddu istaagtaa ay ku soo qorteen boorar xubnaha ururada ka shaqeeya arrimaha xuquulisaanka iyo dad kale oo bashacaba oo markaa joy biden xukuumadda ka dalbanaya markaa in la joojiyo xabadda iyo duqeymaha yahuuddu ay ka wadaan haza weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network garaadka ku guur cilmi waxaad ka gaadho intaad gunta too dadaasho aqoontaasad kaaga guuso uguulo caqligiyo garaadka waxaad ka gaadho intaad gunta dadaasho aqoontaasad kaaga guuso baadhaan u sheegay gabair guridi weye gunyo baadhaan u sheegay gabair guridi weye bal maxaad moogaba

gajiya cudurnoo bislaanay ada hage ada ayreerko inaga gubanoo raadnay dasiiniyo gogolba weynay gajiya cudurnoo bislaanay ada hage la guursa islahaaye qadaad garabiga weyday tukala guursa islahaaye qadaad garabiga weyday tukala guursa islahaaye waxaa gabay ah boqode reer gabagaba hobo gurbodkiisuna xumahado

yaqaani gunta reer laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gataaye talad waa guud ahaani gunta reer laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gartaaye asaagood inaani gaarin dhashaad ku gartaadisaaye asaagood gaarin dhashaad ku gartaadisaaye

xataa good inaani gaadhin dhashaad ku barbaadisaaye bal maxaad noo gabahgabaysay

inkastoo taala kugu gado oday waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garasha yeelo waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garasha yeelo waxaa gabay aabbahoode heestii maxaad noo gabagabaysay eed maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta cabdikhadar xasan laari iyo binti cumar waxaa ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka keyanan heese kale iyo warbixino kale aynoo socdaa balse markaan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha nofembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo afartan iyo shan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii xogayihii guud ee qaramada midoobay koofi annaan ayaa ugu baaqay xukuumaddii xilligaasi iyo midowgii maxkamadaha islaamka inay wada hadlaan isaga oo beesha caalamka uga digay faragelinta ay ku hayeen soomaaliya maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii ra-iisul wasaarihii xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa magaalada nairobi kaga dhawaaqay xubno wasiiro ah kuwaasi oo magacaabistooda uu khilaaf ka dhashay maanta oo kale sanadkii labadii kun koo iyo tobankii ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kala hadlay qaramada midoobay in hay-adahooda usoo guuraan magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii tii magaalada jineef ee caasimada dalka switzerland waxaa kulan ku yeeshay madaxweynihii dalka mareykanka ronald reeg iyo hogaamiyihii midowgii suufiyeedka mikhail gorbajof maanta oo kale sanadkii labadii kun madaxweynihii dalka mareykanka bill clinton ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee mareykan ah kaasi oo taga dalka fidnaab tan iyo markii uu soo dhammaaday dagaalkii mareykanka iyo fidnaab maanta oo kale sanadkii labadii madaxweynihii dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa sheegay inuu aqbalayo qaraarka hubka dhigista ciraaq ee ay soo saareen golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciraaq maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo saddexdii leonel misi oo lix toban jir ah ayaa xilligaasi kulankiisii ugu horeeyay u saftay kooxda barcelona maanta oo kale sanadkii labadii kun shan madaxweynihii dalka faransiiska francos hollande ayaa ku dhawaaqay in faransiisku uu bilaabayo dagaal ka dhan ah daacish ugu dambayntiina maanta oo kale labadii kun sideed dowlada mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in baaritaanadeeda ay ku ogaatay in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu ku lug lahaa dilkii loo geystay waryihii lagu magacaabi jiray jamaal kishooki guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsantahay xuseen oo nala socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka dinagnana dhowaan wasiirkii arrimaha dibadda ee la magacaabay david cameron ra-isul wasaare horena kasoo noqday wadankaasi britain ayaa markaas sameeyey booqashadiisii ugu horreeyay oo ku tagay ukrain si uu u muujiyo in weli reer galbeedku gaar ahaan ingiriiska ay ka go-an tahay taageerada britain ay siinayso xukuumadda kiev xilli weli ay socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga ukrain iyo kuwa ruushka oo ka socda qeybo badan oo kamid a ah bariga iyo koonfurta ukrain ra hore ee u k haatan ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee u k david cameron waa booqashadiisii ugu horreeyey uu kaga ambabaxo u k tan iyo markii la magacaabay wuxuu u sheegay hogaamiyaha ukraine valadimir zelenski inay ka go-an tahay u k inay sii ambaqaado taageerada ay siineyso xukuumadda wadankaasi ee ukraine iyo in weli markaa dhaqaale iyo taageero milatariba ay diyaar ula tahay sidii isaga difaaci lahayd duulaanka ruushka waxaan doortay inaan inta imaado booqashadeedii ugu horreysay ayuu david cameron u sheegay warbaahinta aad ayaan ugu riyaaqayaa inaynu xoojino iskaashiga naga dhexeeya labada dal iyo inaynu garbistaag u muujino iyo midnimo dadka reer ukrein ayuu hadalkiisa raaciyay dhowaan ayaa loo magacaabay xogayaha arrimaha dibadda ee u k david cameron oo soo noqday ra-isul wasaarihii ingiriiska iyadoo oo si layaable uu kaga mid noqday xubnihii golaha wasiirada ee dhowaan isku shacleynta uu ku sameeyey rishi sunak ra wasaaraha wadankaasi u k master salenski ayaa dhankiisa kaga mahadceliyey booqashada david cameron oo ku yimid wadankaasi ukraine iyo in weli ingiriisku ballan qaadayo inay ka go-an tahay taageero uu siiyo xukuumadda wadankaasi ukraine mid milatari iyo mid dhaqaalaba waxaana ugu muhiimsan waxyaabaha uu markaa u yimid david cameron dhanka ukraine inay diiradda saaraan sidii ee eh, markaasi loo kordhin lahaa taageerada military ee u k siiso xukuumadda wadankaasi ukrain dunida idil waxa ay diirada saareysaa marka la eego dagaalka ka socda ukrain waxaa lagu kala qeybsan yahay sida dagaalku yahay balse waa dhab in u k ay diyaar u tahay inay caawiso markaaka iyo dalka reer ukrain ayuu zelenski u sheegay warbaahinta wadankaasi ukrain u k waxay mid tahay xubnaha aadka ugu dhow marka la eego ee reer galbeedka gaar ahaana xukuumadda ukraine tan iyo markii uu bilowday dagaalka ukraine iyo ruushkana waxay dhowr jeer taageero milatari iyo mid dhaqaalaba siisay xukuumadda wadankaasi ee ukraine welina waxaa ka go-an sida muuqata inay sii wado taageerada ay siinayso xukuumadda wadankaasi ukraine waxaynu doonaynaa inaynu halkaan ahaano mar weliba si aynu u dhisno mooralkiina iyo niyadiina diyaar aynu unahay inaynu taageerno dhanka diblomaasiyadda iyo si guud marka la eego tan milatariba waxaa naga go-an mar waliba inaynu hormarino xiriirka yaga iyo taageerada milatari ee laidinsiinayo inay noqoto mid joogto ah ayuu warbaahinta u sheegay david cameron xogayaha arrimaha dibadda ee u k oo ukrein kula hadlayay warbaahinta waxaana markaa muuqata weli ingiriisku inay ka go-an tahay taageerada ay siinayaan ee marka la eego ukrein oo kamid ah dalalka laftirkoodu la daaladhacaya dagaalada iyo duulaanka ka yimid ruushka oo markaa duulaan xoog lagu galay ee gudaha wadankaasi ukrain markana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaan mudaceedu maskiin suuqa dhex joogiyo mas-uul heer goboleediyo madaxweynaha guud iyo midna uunka ma dhaafto qof kastooo wax magooga maraday ka rogtahay ma xishooto miya gorgorow dulmigaas ma waxaa kuu soo dhiibay inaa shiikhdoon galbaytay aryaa ninkaasu kalamaan been kama sheegino waa tiiq hadda ka hor tiri karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa karaxsaya karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa karaxsaya war kalamaanay abwaanguure gabayaan ka dhacay oodha iyo woowa oon xalay ka soo dhiitiyaan soo bandhigayaaye dhegaysta saaxiibayaal aan idiin dhaha ee inta cadowga dhoohani dhulkiiyo dhooban yahay ciidda inay nabadi dhalataa bulshooy waa midaan dhicine dhagtal dhiig ha loo daro shabaab waa isagii dhahay wartalaba heysta annagoo dheelina waxay ahayd inta cadowga dhoohani dhiiggeenna jaqayo dalka dhinac ka jooga inay nabadi dhalata waa midaan dhacaynine war bashiir dheeroodiin weliba ku tabtay geesiyada dhulkeenno ku dhiirada jihaadko kuwaan noloshan ugu dhibay farwaaweyn wax ugu dhigaa war adiguna madeeyo waxaad ka tagtay dhawaaqay maqlaaniyo hadalkay dhagaystaan dhugta qoriga weeye dhimbilaha rasaastiiyo ka warabsha dhamacdood dhegta dhiig ha loo daro war damiin farwaaweyna ah wax loogu dhigaa maqli jiraye hadda xabad miya wax loogu dhiga warheystaa ku dheelinina dhammaantiin waxaad ka tagteen bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaanoy geerida dhadhamiyaan na dhaafiye dhegta dhiig ha loo daro wardhawaaqiinna waa maqlayaaye xoolahaan dhaqanayno dhacaankooda cunaynaan dharaartan qalalayno dhegta dhiig u darnaaye meeshu dhowrta miyaa dhegta dhiig ha loo daro war waxaa kaloo la yidhi qof kastoo dhug iyo miir lahon dhimirku luufluufin qof kastoo dhallaannimo ka weyn ee dhallinu fuushay qof kastoo dharaaraha socdiyoo dheelmadka u jeeda qof kastoo og dhowrkan bilood dhididka aan sayrnay dhacadiid ma laasimi karoo dhacan hasheeniiye nin xildhigay nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudko intaad xiratid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qaba shiikaha haddaad dhimato waa daaw war hadday sidaa tahay dhegta dhiig ha loo daro war dhaxalkii shabaabka iyo dhimashay ku ururtay dhigtae iyagaana dhaafiye dhegta dhig ha loo daro warkalamaanay war ma haysiine khawaariju waagii soomaaliya soo gelaysay waxay dhihi jireen gaalaan la diriraynaa kadibna waxaa la arkay iyagoo dad shacab oo muslima laynaya warsee wax ku wadiin markii la yidhina dowladda riddadaahaan la diriraynaa bay yidhaahdeen kadibna waxaa la arkay iyagoo masaajidii jamacooyinkii ku laynaya warseed wax ku wadiin markii la yidhina maraykanaan la diriraynaa bay dhaheen kadibna waxaa la arkay iyagoo wadooyinkii iyo suuqyadii baabuur ku qarxinaya warseed wax kuwadiin markii la yidhina waxay dhaheen abufulaankii afghanistaan lagu dilay baan u aarayn qaraxii ugu dambeeyey ceesha biyahana waa kuwii yidhiyoo aad ogaydeen falastiin aan u aarayn anu maaqaan waxa israa'iil ceelasha biyaha keenay kuwa u dambeeyey xalay waxay ka dhaceen deegaanka garas baalley laba qaraxayna waxay ku burburiyeen xarumaha shirkadda hormuud marka waxaas leeyahay haddii la weydii war hormuudna goormay ridowda maanta inay dhihi lahaayeen yukrain dadka ruushka ku laynayaan ugu aarayn nala beegsanayo iyo ugaarsiga lagu hayo ayaamahanba waa socdeeyey hadda ka waxaan ogeyn kenya xarumo badan oo shirkada hormuud oo ku yaalay gobolka gada duqaysay war kooxda samaysay jabhad weeye sarqaan oo salfataa la yidhaahe macnaha shirkadihii la sinaa hormuud loogaga soocday sow su'aal kale maaha warbowsa laguma odhan iyagaana dhaafiye dhegta dhiig daro aryaadhaha maalin dhoweed shirkii isgaarsiintae la qabtay hormuud hee laguma casuuminaa la yidhi in lala diriira miyaa shirka lagu naqday war cid kastoo hormuud la dagaasha waa cadowga soomaaliyeed war xataa nolosheeday ka dareemaysaa war anina agligaas foorar baan aragay ganacsiga dil kan galalow dil kan lahkagadaw dil kan galkid lacageedan haayona dil si walbana nangadana war hormuud duulka waxyeela bulshaday hodayaanoo hagardaaminayaane u hub qaata hadeer aryaadhaha horta hormuud cayayaan waxa la yidhaaho xabad kama tari karaan oo haddanba waxay ku guulaysataa layidhi shirkadda isgaadhsiinta afrika ugu fiican gudoomiyaha hormuud axmed maxamuud yuusuf mustafo axmed sacuudi ad u taqaaniinna maamulaha ugu raaya oo ugu fiican ee afrika loo aqoonsaday hadda soomaaliba waa dhaafo warkaeruyo afrikay kow ka naqatee ma waraa ma hayaan warana weliba arafaday hormuuday lankii huraahuro hoolo teegninhay lankii huraahuro hoolo teegninhay war kalemaanay war ma haysiine ayaantan maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda ciidamaduba waa kacsan yihiin marka horta marka koowaad waxaan idinkula talinayaa albaabadan jeelashood garaacaysaan inaad maaftaan marka labaadna waxaan idiin sheegayaa dad badan baa la hor keenay maxkamadahan idiin sheegay gurceel wiilkii wiilka kale ku dilay toogashaa lagu xukumay saddex dumara oo shabaab qabeen iyo ninkii darawalka hayoo wadayna shuuta wuxuu yidhi maxkamaddaa war ka soo saari doonta tan gobolka banaadirna labaatan iyo afar qofoodaa la soo saaray oo rag waaweynu ka mid yahay koofi jimcaalaha ugu horreeyey liiska cabdullah ku xigey muxiyidiin saabe ayaa ku xigey iyo qaar kaloo badanay ahaayeen balse hal qof qofaa maxkamadda ka joogay ee inta kale maqane ah ku qorrayd hadda war iyo dhammaantiis shan shan milyan oo lacag aha la ysku eedaynaya marka dad maqan see loo maxkamadaynaya ayaase qareen u noqonaya horse shan milyan oo dollar ninkii qaatay maqane waa u qalma war adago shan milyan qaati biyoon dhahfi dhiifaday war waxaa la yidhi hadduu nagu dhex meeraysan jira laba mushaar qaate dadka waa la kala miirayaa maanta dabadeede musuq maasuq kii lagu arkaa loo maxkamadayne sharcigaa la mari qaranka kii ooga dhaca meel eh laba midablayaashana danbaa miiska soo dhigi iska suga marbay bay faartuqaban maal ninkii xaday war gorgarow kacaanka cusub cusubaa taho bilaashaad u xiiqaysaaye siyaasaddu waa isku nabtaa lacag iyadoo laysmagac dilaayo marka waxaadan hubin hallahin raagina waxaan ku dhihi lahaa madaa huba inay maal dhaceen macallimeyntaasu in la maagay way dhici kartaa mudanayaashaase diinla kabiiro ma la soo xiro kuwii maalka dha'eene ee eh? eh, ma la soo xiro kuwii maalka dha'een warrag siyaasad loosha xuso geel ka dhaqanaya oo ku eedeeyey oo boolistaba joogo naga soo qabtayeenna barintooga xumadaas war waxaa kaloo la yidhi niman yahow siyaasadu dad waa kala irdhaysaan waa mid laba xigtiya reer ahay toos u kala geyne seedinimo hadii ay gashaan rag isku dhaafeene nin fudfudud haddii uu qabtana waa burburiyaa idinkuna halkan baad naxliyo muran ku haysaane jeelashana si laydiin xirxiro uma dhaqaaqdiine anna idinma dhaamo warkaan qayb ku leeyahay xaggaad hee u sii leedihiin waa dhammaystiray warabaanbislow waxaa kaloo la yidhi jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jirsan baad jid u samaysaane xaqiiqada jirta aad wada dhigaysaan su'aal iyo jawaabooda socdaad jiib ku qarisaan jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaan jilicow ayaad doonaysaan jeerkan kalamaan waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseen allayle jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaan jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeen ka joogsada tareenkan qof kale looma joojiye now war malaha mahad baa ku soo diraye jacayl aan lagu lawadin wakhtigaagayuu lumin warwaaqlow jeelka aadaya iska joogtaya iska jiifataa waa yeelkadaaye naw wardalabow jilibaadaya jahadoonataa iska joogtaya waa yeelkadaaye war jilib jeelkaa ka roon bow haddama biyaa qaaday war jilib iyo bu'aale cid ka soo warranta ma leh war maanteena la'aanba waar nimanka ummadda uu daadku qaaday in loo gurmadee diiday oo in war laga helo aan ogolayn iyo kana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro soomaaliyeed marna oonaa laaya marna biyaa laaye samigay eh. cabdulle waxau yidhi soomaalidan eh. ow badyaa weebi isbaal socday eh. kabaahantee maabeeraato badya weebi isbaal socday kabaahantee maabeeraato war cabdulana waxaan maqli jiray biyo badeed ma bejiyaan bannaana uma soo baaxaan waliada kalamaanay kalamaantiinnu waa loo kale kalamaan caalamiyaa dhacday madaxweynaha maraykanka jo baidan ayaa la taliyayaashiisu waxay ku dhaheen koongareysku bajadkii waa ansixinaya lacag dawladda ku shaqaysana lama hayo haddaysa ansixin asna wuxuu ku jawaabay israa'iilna isdifaacda xaqay u leedahay war maraykankiiba hadduu shiiday israa'iil ma fadhiyaa u yaal war maraykan lacag la'aanu ma haysee aan burgoosanna iyo aan fadooqanna isku hayaan warbow israa'iil iyo maraykan midkoodna ma xishoodee cusbitaalkii qasay ku coobeen hadde war kalemaanay warya dhammaantiis khawaariijta bar markii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay isdhiibaan barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiya weeyaan ayagaana dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro waaryakayna dhaafiye dhegtadhiig ha loo daro xubintii kalabaaneed maqlayseen gudahaan haneynta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegaya heesuu ku luqeeyay fanaanka xasan aadan samatir heystii hakaba bahnaanshe taan barnaamij lamid ku kulmi doono nabadgelyo हरे lambaal maraaw kibirime ma badbaadiyo akaba banaanshe buurto fitaalo banuuda ballankaynahay akaba banaanshe akaba banaanshe valentine baabuur maraa ee eegneedoorku buuho lambaal maraw kibirme mabadaadiya akaba banaanshe akaba banaanshe buurtoo bitaaloo banuuda balankaayna haaree akaba banaanshe akaba banaanshe waa nololay bilowshii naftay markuwaad reerkayda siisa reerka reertay ee uu ka lambaal maraw kibegmii ma badbaadiya akaba banaashe buurjoogitaalo banuuda balankaaynahay itoobiyaaloobanuuda baabuur maraa ee ilugubi